salaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wacalaa alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo helnay kitaabkii buluuq almaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibni xajar alcasqalaaniy raximah llahu tacaala qaala alxaafidu wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu abuu saciid waxaa laga wariyey abuu saciidin alkhudri sacd ibnu malik ibni sinaan ayaa la yidhaha sacd ibnu malik ibni sinaan ayaa la yidhaha ansaartu ka mid ahaa radia allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa rafaca ra-sahu madaxiisa hadduu kor u qaado min arukuuci rukuuc xaggeeda uu kor uga soo qaado qaala wuxuu odhanayay allaahuma rabbana laka alxamdu ayuu dhahay yani samica allahu liman xamid inuu soo dhahayo horaa loo sheegay markuu laakiin madax kor usoo qaado kadib saan ayuu dhihi jiray allaahuma rabbanaa laka alxamdu allaahuma yaa allaahu allow rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow laka adiga ayaa laka adiga ayay alxamdu mahad mahadoo dhan kuu sugnaatay ammaan oo dhan adiga kaliga ay kuu sugnaatay mil asamaawaati waalardi mil asamaawaati laba sib waa loo shaqlaa in la kor dhigo mil a la akriyo waana loo badan yahay haddii mil a la yiraah la kor dhigo waxay noqona waa xaalaynaysaa oo waxay noqonaysaa mil asamaawaati xaal ay ahaatay mid mahaddaas buuxinayso samaawaadka iyo walardi dhulka buuxinayso hadday jismi noqo lahayd dhul i cir ay buuxinayso wamila maa shita wamila maa xaal ay buuxinaysa shay shita aada doonto min shayin shay bacdi intaas ka bacdi haddii rafcana waa ku banaantaha mil u in layahaa mil samaawaati waalardi haddii marka milku samaawaati oo kale la yiraa xamdigaa laga sifaysaa oo markaa waxay noqonaysaa milu samaawaati xamdigaas oo milu samaawaati samada buuxinaya waalardi iyo dhulka buuxinaya xamdigaas ka sifayn karta laakiin marka nasbahaas ayaa badan ahla hanaa'i ya ahla hanaa'i wuxuu ku nasbisan yahay carabkii nidihiioo la gooyey ahla sanaa yo ahla sanaa mahadda ma hadda kan u saaxiibka ah oo walmajdi sharafka axaqu maa shay kan ugu xaqnimo badan qaala alcabdu addoonka uu yidhaahdo wa kullunaa dhammaanteenna laka adiga cabdun addoon ayaan kuu nahay intaan waa jumla muctadaba camal waa maxay waxa wax ugu fiican oo ugu xaqnimo badan oo ugu dhabnimo badan oo addoon uu yidhaahdo tan way ma qowlqowlka ah waa kana allaahumma laa maanica allaahumma ya allaahu allow laa maanica mid manciyaa ma jiro oo celiyaa limaa acdayta waxaad adiga siisay walaa mucdiya ku siiyaa ma jiro limaa manacta waxaad adiga diiday walaa yanfacu ma anfaco walaa yanfacu ma anfaco daljaddi dheefta kan u saaxiibka ah xoolaha kan u saaxiibka ah minka adiga xaggaaga aljaddu dheeftiisa waxba uma anfacdo walaa yanfacu daljiddi taana waa la weyey oo jim jiimka in lahoos dhigo haddii lahoos dhigo jiimka macnihiisu wuxuu noqonayaa walaa yanfacu ma anfaco daljiddi midka u saaxiibka ah yani degdega iyo iyo yani degdega iyo israaca iyo cararka kan u saaxiibka oo adiga yani kaa cararayo ninka adiga xaggaaga aljiddu carabkiisaas waxba uma anfaco oo haddii aljiddu la yirahdo labadaasba waa loo shaqeey aljiddu midka cararka u saaxiibka ah cararkiisa waxba uma tarayo oo adiga adiga kama faka karo walaa yanfacu daljaddi marka la yidhaahdana wuxuu macnuhu noqonaa midka dheefta u saaxiibka ah si fiican isaga xarakee iska jira marka xadiidkan rawaahu muslimu muslim baa xadiidka weriye xadiidkan marka waa werdiga la akristo samic allahu liman xamida markuu yihaha qofka imaamka ah ma'muumku rabbanaa walaka alxamdu kanuu akrina allahuma rabbanaa laka alxamdu mila asamaawaati waalardi wamila maa shi'ta min shayin bacdi ala ahanaa'i walmajd axaqu maa qaala alcabdu wakulunaa laka cabdun allahuma laa maanica limaa actayta walaa mucdiya limaa manacta walaa yanfacu da ljaddi minka ljaddi saas dhahay <clears throat> marka adciyo kalanad waa jirtaa rabbanaa walaka alxamdu xamdan kasiiran dayiban mubaarakan fiihi taa iyadana waa soo aroortay oo way jirtaa nacam marka inta badanna waa laba wurdigu marka labow ka koobmaa ictidaalka lagu akriyo samica allahu liman xamida marka la leeyahay laba u qaybsamaayo midna waxaa weeyaan midka lagu soo kacayo qofka markau madaxiis kor usoo qaadi rabo ayuu samica allahu liman xamida ayuu kusoo kaca markau lafihiisu ay sinmaan ayuu allaahuma rabbanaa laka alxamdu dhahaya marka waa laba laba waqti ayaa la kala dhahaa midna waa marka qofka uu soo kacaayo midna waa markau sinaaday kabacdi samic allahu liman xamida intiqaalkaa iskale soo kicidda allaahuma rabbanaa laka alxamduna waa marka dumaniinada qofka uu ku jiro ayuu dhahaya wurdigaan hadduu sii badsanayo marka wuxuu ku daraa ahla sanaa'i walmajdi xaqumaa qaala alcabdi wakulunaa laka cabdun allahuma laa maanica limaa acطayta walaa mucdiya limaa manacta walaa yanfacu da ljaddi minka ljad ayuu ku darsanay haddii u marka inuu dheeraysto u rabo halkan marka waxaa laga qaadanaa ruknigan ictidaalko samic allahu liman xamida rukuucda marka laga soo noqdo in rukni lagu dheeraan karo inuu yahay rukni lagu dheeraan karo inuu yahay oo arkaanta uu lamid yahay xanafiyada ayaa ayagu waxay qabaan ictidaalka iyo fadhiga labada sujuud u udhexeeyo laba rugniyo aad u yar yaryar qaarkood xataa arkaanba saas kama dhigayaan marka laba ruknio qasiir ama ah bacdi shaaficiyada qaarkoodna way qabaan saas marka labadan rukni laba rugni oo qasiira ma ah leanna anas ibni malik xadiis oo werinaya jiro ou leeyahay waxaan ahaan jirnay nebiga markuu samic allahu liman xamid uu yidhaahdo allahuma rabbana walaka alxamdu aan dhahno nebiga waa taagnaan jiray waa taagnaan jiray xataa naquula ilaa aan iska dhahno nasiya waa iloobay sujuudiiba iska iloobayba ilaa aan iska dhahno taagnaa jira rasuulka caleyhi salaatu wasalaam taas marka waxaa laga qaadanaa rukni rukni qasiira inuusan ahayn rukni qasiir inuusan ahayn adciyadan hadda dii si fiican loo akriyana cabaar yaray qaadanay iyadan oo maaha in la yidhaha marka samic allahu liman xamida allahu akbar ma aha marka waa in samica allahu liman xamida allahuma rabbanaa laka alxamdu mila asamaawaati wa mila alardi wa mila maa shi'ta min shayin bacdi ahla asanaa'i waalmajdi axaqu maa qaala alcabdu wa kulunaa laka cabdun laa maanica limaa acطayta walaa mucطiya limaa manacta walaa yanfacu da ljadi minka ljad waxoogaa ay qaadanayna kama yara sujuudda kama yaraanayso iyo rukuuc xadiidkii albara ibnu caazibnada wuxuu ahaa nebiga arkaantiisa salaada waa isku dhudhowey marka laga reebo qiraa'ada iyo tashahudka dambe inta kale la arkaan isku dhowdhoway wada ahayd salaada nebiga saas a isku dhadhawaan jirtay arkaantiisa marka xadiidku taas laftirkiisa marka waa waa laga qaadaniyo waxaa kaloo xadiidka kusugan alla amaanid salaada marka ilaahay baa lagu amaanaa oo intaanu hadal hadda marka waa hadal aada u qiimo badan oo ilaahay subxaana watacaala lagu ammaanayo oo qof hadduu is yiraahdo waxaan samey oo adiga alif dikriga noocaan oo kale ma alif marka inay waxyi tahay aad fahmaysaa alfaadan iyadoo gaagaaban waa la sharxa haddii leedaha culummada kutubay ka alifaay wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxa uu yidhi umirtu an asjuda calaa sabcati acdum umirtu waxaa la ifaray an asjuda inaan sujuudo calaa sabcati acdumin toddoba lafood inaan ka sujuudo yani toddoba xibnood inaan ka sujuudaa la amray cala aljabhati wejiga cala aljabhati foolka wa ashaara waa ishaaray nebiga biyadihi gacantiisoo ku ishaaray ilaa anfihi sankiisoo gacantiis ku ishaaray umirtu an asjuda calaa sabcati acdumin buu yidhi cala aljabhati foolka markaasuu sanka ishaaray foolka ayuu yidhi ashaara biyadihi gacantiisu ishaaray ayuu ku ishaaray ilaa anfihi sankiisoo ku ishaaray ayb riwaayada bukhaari laakiin waxay leedahay wa ashaara biyadihi calaa anfihi ashaara biyadihi calaa anfihi ficilkaana marka ashaara ilaa ay ku jira calaa tadmiina oo dumina macnaa amara amara ayaa marka la tadmiinaya ficilka haddii ficil kale macnihiisa loo yeelana ficilka macnihiisa loo yeelo laxuun noqo marka amara iyo calaa waashaara biyadihi calaa anfihi ay amara biyadihi calaa anfihi gacantiisa wuxuu mariisankiisa weliba riwaayada nasaa-i saasayba dhahaysaa amara biyadihi calaa anfihi nasaa-iaaba weriya riwaayada calaa marka macnaha iyaa lagu tawjiihiray waashaara biyadihi gacantiisa ku ishaara ilaa anfihi sankiisa walyadayni iyo labada gacmood iyo warukbatayni labada jiibood iyo waatraafi alqadamayni labada cagood farahooda labada cagood farahooda mutafaqun caleyhi bukhaari muslim baa xadiidka soo saxiixay marka hadda meeqo xubin waa intaan hadaad tiriso wejiga kow hal xubin waa labada gacmood waa saddex xubnood ee noqona marka laysku daro labada jiibood waa shan labada eh, lugood farahooda waxay noqonaysaa toddoba toddobadaas xubnood ayaa la amray yiri nebiga calayhi salaatu wasalaam inaan ka sujuudo marka amarku waa walamru yaqtadi lwujuud amarkuna waajib uu keenaya waa in sideeda loo qaato qofkii marka ka taga amarkan ee can cilmin uga tago waa ka guraysaa salaada leana sujuud lama uunan imaanin haddii sujuud la imaaninna salaadii waa guraysaa leana rukni baa ka maqan salaada ay marka xadiidkan muttafaqun caleyh bukhaari muslim baa xadiidkan soo saaray xadiidkan marka waa aada axkaam badan ayaa xadiidkan uu tilmaama khilaafaadkiisuna aada ayuu fara badan yahay marka lasoo koobo waxaa ku jirto eh, dhowr mas'alo dhowrka mas'ala waxay tahay mas'alada koowaad <coughs> xubinta ugu horeysa ee wejiga ah nebiga sankuu raaciyo uu ku daray marka in wejiga laga sujuudaa iyada culummadu waa u badan yihiin in wejiga laga sujuudo culummadu waa u wada badan yihiin abuu xaniifa keliya unbaa waxuu qabaa isagu wejiga iyo sanka kii aad ka sujuuddo midka kale waa kuu gudayaa nacam oo qofka hadduu sanka dhulka dhigo salaadiisa waa ansaxaysaa buu sababta waxay tahay wejiga iyo sankuu nebiga isku daray marka mid hadaad la timaado kan kale waa booskiisa waa kuu gelaya ibnulmundirna wuxuu yihi cid ugu horreysay ma aqaano yii taas wax ku raacdayna ma ogi wy wax ku raacayna ma aqaanin loogamana horreynin lagumana raacin oo dadkii ugu dhowaa ardadiisa ahay abu yuusuf alqaadi iyo maxamed ibn xasan ashaybani iyo waa kuwa ku khilaafsan masaladan kuma aynan raacin saa darteed marka ijmaac saxaabo ayuu soo guurina taqriiban ibnulmundir asxaabta waxay ku ijmaacsan yihiin in wejiga qofka inuu dhulka dhiga ninkan wejigiisa dhulka dhigay salaad uma ansaxaysa oo awoodo inuu wejiga dhulka dhigo mid marka waa midaas aljafa in wejiga xubinta ugu horeysa laga sujuuda wejiga ah wejiga isaga in dhulka la dhigaa waajib inay tahay ahlu cilmiga waa u badan yihiin abuu xaniifa marka laga reebo waxaa soo haray sanka keligiis marka san yani sanka in la dhigo oo wejiga lagu daro sanka oo wejiga iyo sanka labadaba laysla dhigo ma waxay noqonaysaa waajib ase waajib ma noqonayso iyadoo mas'ale marka eh, maxal culamada isku khilaafaan weyaan eh, culamada imaamu shaafici baa wuxuu qabaa in ninkii aan dhigin sanka laakiin wejiga foolka dhulka dhigo salaadiisa ansaxaysaa laakiin maca alkaraaha salaadiisa ansaxaysaa laakiin maca alkaraaha ahluxadiidka qaar kamidana waxa ay leeyihiin in wejiga qofka iyo sanka labadaba dhulka isla dhiga hadduusan sanka dhigin dhulka uma ansixayso salaada waxayna deliishanayaan xadiidkan kan ah oo ibnu cabaas wa ashaara biyadii ilaa anfii nebiga wejigiisa sanka u ishaaray iyo xadiid kaloo abi xumayd asaacidi wamakin wajhaka wji jabhadaada makani dhulka dhig iyo anfaka iyo sankaada labadaas isku daray nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayay leeyihiin qoladan kale marka ayaga waxay deliishanayaan xadiidkii eh, ahaa uma yasjudu fayumakinu jabhatahu min alardi xata tatma-ina ayay deliishanayan wejigaa la sheegay leyn xadiid lmusii salaatahu ninkii salaadiisa iska xumeeyey nebigu markuu salaada berayo wejigaaga dhulka dhigow yii sanka uma sheegin saa darteed marka waxaa laga qaadanaya in wejigu waajib ou yahay wixii sanka aana sunno ay tahay oo xadiidkanayna sunada uga qaadanayo laakin xadiidkan de sida sunada looga qaato waa adag tahay lana maxaa yeele umirtu baa ku sheegibnulmundir marka wuxuu ka sheegay madhabkan imaamu shaafici baaguusaa qabay cikrima ayaa qabay maxamed ibni siriina qabay alxasan albasri baa qabay abu thawr ayaa qabeen raggaasoo dhan aimadaasoo dhan ayaa qabay qolada wujuubka sheegaysa ayagu adiladooda kan waaya xadiidkan ibnu cabaas iyo kan abi xumayd asaacidi kaana idaa sajada nabiga hadduu sujuudo amkana jabhatahu wa anfahu markuu sujuudayo wejigiisa iyo sankiisa dhulku makarinayo min alardi waana xadiid saxiixa waxaa kalay deliishadeen xadiid cikrime ibnu cabaas uu ka warinayo nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu arkay nin salaad dukanayo oo aan sankiisa dhulka aan saaraynin markaasu wuxuu yidhi laa salaata liman laa yusiibu anfahu min alardi nin aan dhul sankiisa aan dhulka taabsiinaynin oo aan gaadhsiinaynin uma sugnaanin salaabi uma sugnaanin naam maa yusiibu aljabiin inta wejigu u ka dhulka ka dhigmaayo in sankuna dhulka uu ka dhigmaayo xadiidkan laakiin aimada tirmidi iyo ibn abubakr ibn abi daauud iyo daara qudni iyo bayhaqi iyo kulli waxay yidhahdeen waa mursal <coughs> ikrimana toos nebiga uga weriya saa darteed marka waa daciif xadiikaas isaga masale marka waa midaas wejiga in la dhigaayo oo wejiga isaga oo waajib yahay culamada abuu xaniifa waxaan ahayn waa waajibay dhaheen haddaan la dhigin wejiga dhulkana salaada waa guraysa wejigii adigoo dhigay sanka inaad dhigtaa maxaa xukunkeeda uu yahay qaar culimada salaf kamid oo ah mustaxab leeyihiin xadiidkan istixbaabay ku xambaarayaan sanka wejigo inta waajibka ay leeyihiin sababta adiga nebiga wuxuu ishaaray dheheen aljabha foolka foolkaago dhanna dhulka ma dhigi karti marka aada sujuudaysa dhexkaa qayb unbaa mar walba aan dhulka taabanaynin marka eh, eh, sankuna saas camal waayo marka eh, qoladaas imaamu shaafici uu kamid yahay saasay qaban qaar kalena waa waajibinayaan waxayna keenayaan marka axaadiistan oo hadda kan ibnu cabaas iyo ayay daahirkiisa ay qabsanayaan masalada labaad ee baabkan soo gelaysa waxa ay tahay wejiga iyo sanka hadda waa ka hadalnay xubnaha intooda kalena shanta xubnoodoo soo hartay ee lixda xubnoodoo soo hartay ka waran foolki waa sheegnay labada gacmood iyo labada jiigood iyo labada lugood farahooda iyagu ka waran marka say noqonayaan mawaajiba mase waa istixbaab iyadana laba qowl ayaa imaamu shaafici ayaa laga xikaayooday oo qowl waxa uu orana ma waajibayso inta kale wejiga bis ayaa waajib ninku hadda wejigiisa inuu ka dhigo sujuudiisi marka waa ansaxaysa taas eh, qowl saas wa qowlka kalena waa waajib inuu dhigo ayaa waajib inta acdaada lixda ah kulligood toddobada ah dhammaantood waa inuu dhulka makaniyo labadaas qowlaa imaamu shaafici oo masalada ka qaada qowlka koowaad rag shaaficiyada kamid a ah rajaxa abudayib iyo abudayib dabari iyo shiirazi iyo eh, abudayib uu kamid yahay shiraazi iyo bakawina waxay yidhaahdeen qowlkan isagaa mashhuur ah cinda shaaficiya madhabka xaggiisa nacam qaar culamada shaaficiyada kamida ah nasr almaqdisi iyo kale iyo abu xaamid iyo iyaguna waxay dhaheen kan kalaa saxeix oo ah inay waajib todobada xubnoodba ay yihiin ayaa raajix oo saxeixay dhaheen ibnu eh, alimaamu nawowina eh, saasuu ishaaray oo taasuu rajaxay oo wuxuu yidhi wahada huwa alasaxu wahuwa araajixu fi daliili xagga daliilka marka la fiiriyo xubnaha oo dhan inay wada waajib yihiin baa raajix saa ayuu yiri taasaana raajixa masaladan ibnu xajarna ibnu daqiiqilciid wuxuu kasoo guuriyey niqaash dheer oo shaaficiyada uu yeeshay marka ay waajibinayaan wejigooda wejiga keliya in dhulka la dhigo marka ay waajibinayaan oo inta kale waa sunna markay leeyihin maxaad xadiidkan uga reebteen markii la yidhi waxay keensadeen marka xujaj aada daciif u ah ayay keeneen waxaa kamida maalan ninkii nebiga salaadiisa iska xumeeyey wuxuu ku yidhi wejigaaga xulka makani kownu marka wejiga la sheegay xubnaha kale inaynan waajib ahayn lagama qaadan karo haddii wejiga la sheegay kuwii kalena axaadiid kale lagu sheegay ma laga qaadan karo marka in wax dhan inta kale inay sunno tahay ma laga qaadan karo ama marka fatxulbaari uu ku dhigay ibnu xajar taasna marka labadaas qowlaa ku jirta qowlka raajixa kulli inay wada waajib acdaada todobada inay isku mid yihiin maadaama hal xadiis ay kusoo ay kusoo wada arooreen midda kale masalada saddexaad waxa ay tahay meesha marka ku jirto wejiga marka lagu sujuudayo in shay qofka uu ka xigo dhulka maxaa xukunkeeda uu noqonaya in wax ay dhulku ay ka xigaan qofka oo mathalan maradiisii isaga uu watay ee cimaamadiisii ahayd inuu ku sujuudo markay dhulka dhacdo ama inuu dhulka dhigto maro ee uu markaa maradaas ku sujuudo inuu dhulka maro dhulka uu maro dhigto iyada wax saasa kuma jiraan waa qofku wax salaadiisa wax dhibo ay u tahay mala leanna nebiga calayhi salaatu wasalaam salliguu ku dukaday sallina hada dhulkii ma ah mar hadduu nebiga salli iyo uu ku tuka sajaado uu ku dukaday iyada taas warkeedu waa cadyahay laakiin mas'alada culimada isbaaniya waxay tahay mare adiga kula dhaqdhaqaaqayso go-a ka wadato oo adiga xarakaadkaaga maanta dhan la socdo hadduu dhulka kaaga hormarod ku tukato ood ood ku sujuuddo sujuudi ma ansaxa mase ma ansaxayso ibnulmundir awsadka baab dhan buu u guntay marka eh, waxaana eh, uu ka sheegay in awalan culamada shaaficiyada masaladan iyadaa iyaga laftirkooda iskuma eh, min xaytu lmadhab madhabku wuxuu qabaa in salaadda is ansaxaynin haddaad shay adiga kula dhaqdhaqaaqaayo aada ku sujuudid imaam maalik iyo abu xaniifa iyo awsaac iyo isxaaq iyo axmedna waxay qabaan in <coughs> salaad ay ku ansaxayso alimaam nawowi majmuuca juska saddexaad safxa afar boqol saasuu ku sheegay laakiin wuxuu ku daray marka imaamka jumhuurta riwaay yani eh, salaada waa qofka salaadiisa ansaxaysaa walow maro la dhaqdhaqaaqaysaba xataa dhulka uga hor martee hadduu ku kor sujuudo maradiisa ama cimaamadiisa salaada waa ansaxa markay leeyihiin alimaamu albagawi tafsiirka iskale culamada shaaficiyadana kamida atahdiib ah, fii fiqhi imaam shaafici kitaab la dhowliya dhowr mujalad ah imaam bagawi isaga wuxuu rajaxay midaan ah in salaada ay ku ansaxayso oo waa ku khilaafay masaladaas culamada shaaficiyada labada qolo marka laba adilay kala qabsadeen aduu marka salaada inay ku ansaxayso qolada qabto adiladooda waa xadiidka anas nabiga caleyhi salaatu wasalaam kulaylku marku daran yahay shida marka kaana rasul kaana kunaa nusalli maca rasuuli rasuulilahi sal ly slam nabigaan la tuka jirnay fii shiddati alxari kulaylku markuu daran yahay faidaa lam yastadic axaduna an yumakina midkaan hadduu wejigiisa dhulka dhigi karin kulayl dartiis an yumakina jabhatahu min alardi basada sawbahu maradiisa maradii oo wato dhulka dhiganayo fayasjudu caleyhi markaas sujuudayo korkeeda bukhaari muslim baa wariyeen xadiidkaas qolo marka xadiidkaas waa daliishatay xadiidkan laakiin waxaa ka muuqato cinda daruura oo markay daruura tahay dhiga jireen ay cimaamadooda ay markaas fidsan jireen waa marka kuleylku uu daran yahay ama qabow daran oo jiro xaalad kasta laakiin laguma dabaqi karo loomana daliishan karo xadiidkan xadiid kaloo imaam axmed ayay deliishadeen nebiga caleyhi salaatu wasalaam maalin roob badan ayaa marka oo masaajidka ou dhiiqa ou noqday ayaa dhiiqada ayuu nebiga wuxuu isaga ilaalinayey markau sujuudayo go oo watay ayuu intou dhigto ayuu ku sujuudayo taasna waa keensadeen laakiin riwaayada xadiidkaas isaga marka khulaasadiis waa daciif lana maxaa yeele waxaa ku jiro ah, khaarijat bni cabdillah bn sulaymaan bni zayd bni thaabit ayaa ku jiro imaam axmed oo daciifiyey iyo daawud ibn lxusein oo riwaayadiisa cikrimo daciif ah riwaayadan waa riwaaya cikrimo uu ka werinayo labadaas cilaa ku jirta bukhaari laakiin tacliiq ahaan wuxuu ku weriyey meeshan markuu ka hadlayay xasan albasri oo yiri kaana asxaabu rasuuli lahi sal l salam yasjuduuna waaydiihim fii hiyaabihim asxaabta rasuulka waa sujuudi jireen iyadoo gacmahooda dharkooda uo ku dhex jiro wayasjudu rajulu calaa cimaamatihi qofka cimaamadiisa ku sujuudi oo dhulka dhigan jiray bukhaari ayaa tacliiq ahaan kusoo saaray xasanulbasri marka afarkiisasna waa saxiix bukhaari baa tacliiq ahaan kusoo saaray waxay ku xambaarayaan laakiin culammada shaaficiyada waxay ku xambaarayaan marada marka inaysan la ahayn mara isaga iy la xiriirto ma ahaynay leeyihin amaba maradiisa ayuu ku sujuudayey qayb jabhadiisa kamidana waxaa laga yaabaa inay dhulka taaganayso oo marka maradii keligeed in wejigiisu marada uusa wada dabooleyni taasaa lagayaa dhici karta khulaasatlqowl eh, adiga adiladan waa adilada ay daliishanayaan dadka waa ansixe oranaya qofka hadduu ku sujuudo marada oo wato la dhaqdhaqaaqaayo korkeeda hadduu ku sujuudo culamadan kale ay xadiis khabaab ibn al arata ayay daliishadeen nabigan u nimid yiri sala allahu alayh ali wasalam fashakowna ilayhi xara ramdaa waxaan uga cabanay nebiga kulaylka badan ayaan uga cabanay falam yushkinaa waxba nagama uusa yeelin oo marka iyagu waxay leeyihin kulaylka badan ee aan ku sujuudeynaa nebiga uga ayaan uga cabanay oon uga dacwoonay markaasuu waxba kasoo qaaday marka shaaficiyadu waxay leeyihin hadday banaan tahay in marada dhulka la dhigto ama marada yani waxaan ujeedaa haddii marada iyaga la socoto oo korkooda ay ku ay ku wataan hadday ku sujuudi karaan korkeeda nebigu wuxuu dhihi lahay maxaa dhib idinku wato kusujuuda maradooda maadaama uunan ka aqbalin dacwadooda waxaa laga qaadanaa in wejiga la dhigaa waajib ay tahi asxaabta maradooda waxaa laga yaaba inays dhulka dhiga karin leana nin baa hal mara lahay wax laba mara lahaa ku yaraayo asxaabta rasuulka nebigu markii la weydiiyey qof laba maro maku tukaa hal mara ma ku dukan karaa markii la yiri waa kii yiri awalikullikum tawbaani oo dhammaantiin ma laba maraad leedihiin wax laba mara lahayaaba iska yaraay marka suurtagal umaaha inay midna dhulka dhigtaan labana ay ayagu gashtaan ku fahamteen meesha iyada saas darteed marka mara un ayaga la dhaqdhaqaaqaysa unbaa imaanaysa marka mar hadday marka xaaladaas ay jirto sujuudi maku ansaxe isku ansaxe khabaab ibn aras xadiidkiisa waxay leeyihin haddii cudurdaar ay tahay cudurdaarkaasu ka yeeli lahay laakiin culamada waxay ku jawaabeen xadiidkan meeshay la aadeenba ma ah waxa ay nebiga uga dacwoodeen waxay ahayd waktiga salaada dhig ee waxay lahayn yaa rasuulla waqtiga dib nooga dhig xoogaa waqti xilli xoogaa qoraxday ka qabowda intii hore si loo gaaro taas waa marka nebiga mid uunan ka aqbalin isagoo nebigii salaaddii xooga ibraad sameynayo gadaal u dhigaayay ayay haddana waxay rabeen in gadaal loo sii dhigo taas waa miduu ka diiday nebiga caleyhi salaatu wasalaam waxaana caddaynaya masalada iyada imaamu muslim xadiidka wuxuu kusoo saaray baabulmawaaqiit ma soo dhexgelinin abwaabu sifati salaa yani mawaaqiida dhexdeeda axaadiidta mawaaqiida ku dhex sheegay muslim isaga baab ma samaynin laakiin axaadiintii baab isleeba xadiis ahaan u sheegay marka waqt awqaatu salaaba kusoo dhex qaatay axaadiistii sheegaysa meeshaa marka waxaa laga qaadanaa khabaab xadiidkiisa laa sha'na lahu fi hada albaab magarata baabkan wax shuqula kuma saa darteed axaadiistii hore marka la fiiriyo waxay keenaysaa in lagu sujuudi karo dhibaato aysan ahayn laakin waa cinda daruura khilaafka in laga baxaa fiican qofka wejigiisa oo ka dhiga culamada hore xataa waxay keenayan haddii wejigii saas la yiraahdo waxay leeyihiin acdaadii kale iyagana maa la qaawin horta jilibkada lama qaawin karo oo cawradiiaba ku taalo jilibka dhulka ha taabto ma la dhihi karo laakiin gacmihii iyo atraaf iyo lugihii lugihii mararka qaar iskaalso qofka isagoo wato ay ku sujuudaya sooma marka taas culamadan shaaficida ay jawaabin jawaabeen mar haddii nebiga ou ogolaaday in kuf la gashto la gashashada ou idmaa waxay tusa in lagu sujuuda iyadoo luugta ay saatiro ah khulaasatul qowl in khilaafka laga baxaa fiican qofka hadduu maryo badan wato mid inuu dhulka iska dhigto kuwiisa kalena uu ku tukado haddii uunan wadanin maryo badan oo laba maro keliya oo wato midna kor ka duubsay midna hoos salaadiina marka meeshiina uunan ku sujuudi karin oo ay kulushahay wax dhibaataa mala maro la socoto iyo midaan la soconin bina kusujuud khulaasatlmasala saas saddexdaas masala marka xadiidkan ka baxaysa saddexdaas masalaa ka baxaysa masala koowaad waxay tahay wejiga iyo sanka masalada ku saabsan masalada labaad waxay tahay xubnaha intooda kale wejiga ma lamid yihiin xagga wujuubka mase lamid ma aha masalada saddexaadna waa haddii maro adoo ay wejiga kaa xigto sujuuddiisay noqonaysaa saddexdaas masala xadiidkan kasoo baxaysa wacan ibni buxaynata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama kaana idaa sallaa faraja bayna yadayhi xataa yabduwa bayaadu ibdayhi mutafaqun calayhi wacan ibni buxaynata cabdullahi ibni buxayna radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga kaana wuxuu ahaa idaa sallaa hadduu tukanayo faraja mid kala geeyo waa kala geyn jiray beyna yadayhi labadiisa gacmood waa kala geyn jiray xataa intii yabduwa uu ka muuqdo bayaad yadayhi labadiisa kilkilood cadaantooda ilaa ay kasoo muuqdo xadiidkan marka nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu sujuudaayo wuxuu ahaa markuu tukanayo yani markuu sujuudaayo faraja beyna yadayhi labada gacmood waa kala fogeyn jiray xagow ka fogeyn jiray dhinacyadou ka fogey jiray oo markuu sujuuday sidaas u dhihi jiray oo wuxuu kala fogey jiray meeshiisaas muruqa ah iyo dhinacyadiisa oo asaga dhanba saas iskuma soo ahayn oo gacantii iyo dhinacii intuu isku dhejiyo saa kuma sujuudi jirin amaba gacantiio saas iskaga fidsan oo ilaa ay cusurka dhulka taabanayso mauna ku sujuudi jirin gacmihiisa baabacada hore dhulka dhiga jiray gacmahana marka waa ka fogey jiray dhinaca ilaa ay ka muuqato marka kilkishiisa cadaanteeda de qofka kilkishiisa cadaanteeda waxay muuqan kartaa markuu kala fogeeyo hadduu isku dhaweeyey maba muuqan karta weliba markaas qamiis marka gacmo waaweyn oo wato qofkii ayb marka faraja bayn yadayhi labada gacmood marka waa kala geen jira riwaaya waxay odhanaysaa muslim oo werinaayo heer yani wuxuu gey jiray nebiga caleyhi salaatu wasalaam gacmihiisa uu kala fogey jiray haddii ay ka dhex mari karo neef neef u dhex mari karo taasaa marka imaam muslim uu sheegaya oo kaana yujaafi yadayhi labadiis gacmood oo kala fogeyn jiray falow ana bahiimatan araadat an tamura lamara waa kala fogeyn jira haddii wax oo xaraya ay rabto inay gacantiisa iyo dhulka inta udhexaysa marto waa mari karta xarayar gacanta saa u kala fogeyn jiray rasuulka caleyhi salaatu wasalaam marka haddii aad adiga ueeli kartid qofka masjidka dos cariiri ahnasaa samaysay sunadu waa saas haddii laakiin eh, masjidka uu cariiriya de qof inaad cariiriso lama ogolo oo qof dhibto adoo sunadana samaysa dhahaa arrintaan iyada marka mawaajiba mase waa sunna waa sunna waa sunna maxaa yeele waxaa istixbaabka dhigaayo markuu xadiidkan sheegay abu daawuud wuxuu dabageliyey baabu ruksati fii daalika rukso arrintaa layska rugseeyey baabkeed ayuu sheegay kadibu marka wuxuu keenay xadiidkii nebiga caleyhi salaatu wasalaam asxaabtii ayaa ayaa usoo dacwoodeen waxay uga dacwoodeen mashaqada iyo dhibka ay kala kulmayaan sujuudi ilaa gacmaha haddaad saa u kala fogeyso sujuudina aad ku dheeraato xoogaa gacmihia daalaya mararka qaar marka xadiidka eh, eh, waxay uga cawdeen nabiga shakaa asxaabu nabiy sal ll ly salama mashaqata sujuudi caleyhim sujuudda yani dhibka ay kala kulmaayaan bay uga cabteen ayay uga cawdeen marka eh, idanfaraju haday gacmaha kala qaadaan markaasuu nebigu wuxuu yidhi istaciinuu birukab jilbaha kaalmaysta jilbihiina kaalmaysta buu yii marka jilbihiina kaalmaysta maxamed ibnu cajlaan oo ruwaada kamid a ah fasirayo waxa uu leeyahay eh, waxaa laga wadaa wadalika an yadaca mirfaqayhi calaa rukbatayhi idaa daala sujuuddu hadday dheeraato inaad xusulkaagii aada jilbaha soo saaro saasuu ku yii mar haddii la ogolaaday marka jilbaha in lasoo saarto kala fogeynta marka waa sunno kala fogeynta waxay noqonaysaa sunno mar haddii la ogolaaday xadiidkan imaamu nawowi waa saxeixinay waa xasaninay kitaabkiisa alkhulaasa khulaasada waa ku xasiniye ayb marka taa marka in sunno ay tahay xadiidkaana laga laga fahmay marka ibnu xajar faxulbaarigiisna ku sheegay wacan ilbaraa bni caazibin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yidhi idaa sajadta haddii aad sujuuddo fadac kafayka labadaada calaa calood dhig oo dhulka dhig warfac mirfaqayka labadaada xusulloodna kor u qaad salaadii baa marka dadka nabiga u baraa sala allahu alayh waali wasalam idaa sajadta haddaad sujuudid fadac kafayka labadaada calaa calood dhulka dhig korta xusulladii maxaad ku samaynaysaa warfac mirfaqayka labadaada xusuloodna kor u qaad marka xadiidkan maxaa kasoo horjeedo haddaad xusulkaaga kor u qaadi weyso dhulka dhigto waxaad noqonaysaa nin gacmihiisa fidsaday sida dugaaga ay jeeligood u fidsadaan xadiidkii waxau aha nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu reebay nahaa can iftiraashin can iftiraashi sabc dugaagga sida uu jeeliga u dhigto oo oo u fidsado taasoo kale nabiga caleyhi salatu wasalaam oo reebay oo xadiidku wuxuu aha laa taftarish iftiraasha sabc xadiid kalena saasuu ah sida dugaagoo kale ha u fidsanina waxaad samaysaa waddacim calaa raaxatayka waxaad cuskataa labadaada calaacalood wa abdi babcayka dhinacyadaadana marka kala qaado marka muuji faidaa facalta dalika haddaad saas yeesho sajada kullu cudwin minka xubin walba adiga kaamida waa sujuuda dabaraani a werina xadiikaas warfac mirfaqeyka labadaa xusulloodna kor u qaad rawahu muslimu xadiidka muslim baa yiri wacan waail ibni xujrin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nebiga kaana wuxuu ahaa idaa rakaca haduu rukuuco haduu rukuuco farraja mid kala geeyo beyna asaabici harihiisa oo kala gey jira oo kala qaadi jira oo kala fogeyn jira wa idaa sajada haddii uu sujuudana damma asaabicahu farihiisa ayuu iskusoo dumi jiray oo iskusoo dhawey jira faraha halkaa waxaa naloogu cadayna farqi u dhexeeya rukuucda iyo sujuuda oo xagga faraha ah marka aada joogtid rukuucda faraha waa kala dheeraynay jilibkaagaad qabsanay waa ku dhegeysaa jilib masaad yeeli saano waa kala dheeraynay marka farihii marka la sujuudayo laakiin saas waa isku soo dhaweyneysaa farihi farihi isku soo dhaweyneysaa rukuucda iyo sujuuda taa waa ku kala duwan yahay amarka saa u baha kaana idaa rakaca doo rukuuc waxaa farraja bayna yadayhi bayna asaabici farihiisa u kala gey jiray waidaa sajada hadduu sujuudana dama asaabicahu farihiisa waa isku dumaayo isku soo dhaweynayo isku soo dumaayo rawaahu rawaahu lxaakimu xadiidka xaakim baa weriyey bayhaqina sidoo kale sunanulkubraha ayuu ku weriyey ibnu kahiir ayaa u tiiriyey kitaabkiisa irshaad lfaqiih ilaa macrifati adilati tanbiih ibnu kaiir xadiidkana waa ka aamusay xadiidkan waxba kama xukmin ou ka aamusay laakiin xaakim ayaa saxiix yeelay wuxuuna yiri saxiixun calaa shardi muslim marka xadiis saxiixa weyaan xadiis marka in labada lagu kala geeya laga qaadanaya rukuucdii sujuuddii faraha inaadan isku si ka dhigin dadka qaarkood maxay samaynayaan marka farahooda markay sujuudaan dhinac labada dhinacay u kala jeedinayaan bari iyo galbeed ayay u kala jeedinayaan lama ogola faruhu waa inay qiblada u jeedaan sujuud marka la joogo ay isku dhegan yihiin rukuucda marka la joogana jilbaha aad ku qabato dhab jilbihii aad ku siiso wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxaay tiri ra-aytu nabiya sala allahu alayh ali wasalama nebigaan arkay yusallii xaal uu tukanaayo mutarabbican isaga oo tarabuc u fadhiyo tarabuc hadda sidaan ufadhiyo qofka inuu salka ku fariisto labada lugoodna uusaan isku geliyo labada lugoodna saa uu isku geliyo sidaan qofka marka u ra-aytu nabiya sala allahu alayh ali wasalam aan arkay yusallii mutarabican isagoo mutara isagoo tukanaayo mutarabicna ah hay-adaas u fadhiyo rawaahu nasaa xadiidka nasaa baa wariyey wasaxahu ibnu khuseyme ibnu khuseymena waa saxeexeey xadiidkan ibnu khuseyme waa saxiix yeelay oo saxiixiisa kusoo saaray nasaa laakiin waa cileeyey oo waxa uu yidhi laa aclamu axada rawaa hada alxadiida gayru abi daawuud alxafri xadiidkan ma ogi buu yihi nasaa-i inuu weriyey qof aan ahayn abu daawuud alxafri cidaan ahayn ma aynan werinin u yihi xadiidkan wahuwa hiqatun abu daawuudkaas waa hiqo walaa axsibu hada alxadiida ilaa khaaan laakin xadiidkan anugu cilo khafiya inay ku jirtaan u malayna marka hadda saas u maleeyey ibnu khuseymana waa saxiix yeelay marka eh, falqowlu qowl musaxix ayuu noqonaya ilaa ninka xadiidka saxiix yeelay cilo kuma jirto taagan yahay ninkii marka xadiidka cillo soo geliya inuu cillada muujiyo marka xadiidkan xadiid saxeixa weeyaan waxaana laga qaatay hadda meeshaan uu usoo dhexgeliyay qofka hadduu rabo inuu tukado fadhi inuu ku tukado markuu rabo masalan istaagiiba unan awoodin inuu ku tukado inuu fadhiistau rabaa sideeba u fadhiisana saddexda a-imo abu xaniifa maalik iyo imaam axmed waxay qabaan in qofka uusaan u fadhiisto xadiidkanayna ka daliishanaya imaamu shaaficina wuxuu qabaa iftiraash ceedka koowaad sida loo akriyo markaad akrinaysa ceedka koowaad fadhigaasoo kale inaad ufariisato marka aad tukanaysa imaamu shaafici saasuu ku tegay axaadiis in xaggaan iyo xaggaanba waa jirtaa nacam ibnu xajar fatxulbaariga sida uu ku sheegay qof kasta sida ugu fudud oo isaga eh, u samayn karo ayuu sameynaya hadduuba mar awoodin istaagii sida u fudud u sameynaya hadduu laakiin yeeli karo sidaan mutaradica ah saana ugu fiican ugu fadli badan an ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama kaana yaquulu bayna sajdatayn ana nabiya nabiga sala allahu alayh wali wasalama kaana wuxuu ah yaquulu mid dhaha bayna sajdatayn labada fadhin labada fadhi dhexdooda labada sujuud dhexdooda labada sujuud dhexdooda fadhiga udhexeeya nebiga wuxuu ku dhihi jiray allaahuma kfir lii ilaahu io dhaaf warxamnii iyo naxariiso wahdinii iyo hanuuni wacaafinii icaafi fitanka adduunyada iyo aakhiradaba iga caafi waruqnii iyo arzuq oo xalaal iga arzuq rawahu arbacatu afartii baa werisa xadiidkan ila nasaa-iya nasaa-i maahan walafduna liabi daawuud u sugnaaday lafdigan wasaxahu lxaakim xadiidka xaakimna wou saxiix yahay marka xadiidkan isaga eh, eh, xaakim u saxaxiyay waana xadiid saxiix waxaa laga qaadanaa marka xadiidkan in aljalsa bayna sajdatayn fadhiga labada sujuudood u dhaxeeyo inuu asaga laftirkiisa rukni qasiira uusan ahayn lianna maxaa yl inta intaan laga akriyo oo si weliba muratala loo akriyo xooga waqti yar bay qaadanaya marka kama yara subxaana rabbi alcaiim subxaana rabbi alcaiim subxaana rabbi alcaiim kama yara intaan hadda aan sheeg marka waxaa kaloo soo aroortay imaam axmed weliba imaam axmed oo qaatay jalsa bayna sajdateynka in lagu dhaho rabi kfirlii rabi kfirlii rabi kfirlii rabi kfirlii in lagu celceliyo keligii labada dikriba waa soo arooray kan iyo kaasba wacan malik bni lxuwayris radia allahu canhu malik bn lxuwayris waxaa laga weriyey radia allahu canhu anahu ra-a nabiya sala allahu alayhi waalihi wasalam malik nebigou arkay yusallii isagoo tukanaayo fa idaa kaana hadduu ahaado nebiga fii witrin tiro isdheer oo min salaatihi salaadiisa xaggeeda oo ka ahaado oo min salaatihi salaadiisa kamid ah lam yanhad ma hinqa jirin oo nebiga ma istaagi jirin xataa intii yastawiya uu ka ekaado qaacidan xaaliga ku fadhiyo ilaa uu yani fadhiga uga ekaado ma iska kici jirin istaagi rawahu buhaariy xadiidkan bukhaari baa weriy xadiidkan isaga marka waxaa laga qaadanaya waxaa la yidhaha aljalsatu listiraaxa jalsatu listiraaxadaa laga qaadanaya jalsat listiraxa ayaa laga qaadanaya jalsat listiraxa waxaa la yidhaha salaada markaad tukanaysid tiro isdheer marka aad kasoo kacayso tiro isdheer markaaad kasoo kacayso macnii ragcad tiradeedu ay tahay tiro isdheer marka aad kasoo kacaysid intaadan soo kicin oo inaad fadhiisato sidaad ceedka loo fariisto kale fariisto markaas kadib aad soo kacdo jalsat listiraxa maxaa matalan taas eh, kaa kamid ah tirada isdheer maxaa maxay noqon kartaa salaada hadday duhur tahay meeqa tiro isdheera ku jirta duhurka laba tiro ragcada koowaad kow tiro isdheer iyo ragcada saddexaad saddexna waa tiro isdheer tirada waxay u kala baxaan shafci iyo witri soo maa witri waa tirada isdheer marka jalsatul istiraaxa waxaa iskale tiro marka witri a ah marka laga soo kacayo sababta waa maxay salaada duhur salaada duhur tiro aan isdheerayn ragcadeed maba laga soo kacaba liana maxaa la ragcada labaadna lagama kaco oo fadhi atixyaadaaba ku jira jalasul istiraaxa looma baahno ragcada labaad atixiyaad baa ku jira soo maa uma baahnid marka inaad jalasatul istiraaxa aa gasho ragcada afaraadna tii lagu salaamo noqsanayo atixiyaad baa iyadana ku jira waa u dhamaaa salaada maqrib meeqa witriyaa ku jira hal witribaa iyada ku jira ragcada saddexaad iyadoo laguma soo kacayo waa saxeerkii dambe saxeerkii dambe waayo salaada subaxna meeqo witri baa ku jirta hal ragco witr ragcada koowaad markaad kasoo kacayso tan labaad aad usoo kacayso waad sujuudsan taha maogtaha sujuuddii labaadaad sujuudsan taha allahu akbar ayaad leedahay waa soo fariisantaha markaa fariisad kadib ayaasoo ayaad kacaysa jalsat listiraaxay dhahaan fuqahada jalsada lala fahma marka masalada jalisu istiraaxada marka malik ibn lxuwayrid xadiidkiisay ku jirtaa jalisatul istiraaxada imaamu shaafici baa qaatay xadiidkan masalada jalisatul istiraaxadu inay sunno tahay ahlu xadiidka qaar badanna waa ku raaxay a'imada kale imaam axmed iyo abu xaniifa iyo malik iyo ayagu waxay qabaan inaan la sameyneynin jalisatul istiraaxa sujuudda markaad ka timaado horaad ka kacaysa wax jalisatul istiraaxa la samayn mara maxay daliil ka dhigteen marka wax daliila ma aysan keenin bal waxay dhaheen xadiidkii abu xumayd assaacidi ee nebiga tilmaantiisa salaadiisa say u ekayd oo ku tilmaamayo jalsatul istiraaxa ma sheeginin saxaabi saas oo xanafiyadu hadla wuxuu yidhi jalsatul istiraaxada laguma sheegin xadiidka abi xumayd assaacidi aan soo marnay jalsatul istiraaxa kuma jirno laakiin maxaa loogu jawaabay waxaa loogu jawaabay kownuhu kaas uusan ku jirin hadduu kan ku yimaado ma laga tegaa midkaan isaga haddii la yihaaha xadiis hebel laguma sheegin waxaan axaadiis badanaa laga tegaa midda labaad abii xumayd asaacidi xadiidkiisa waxaa looga tegaaba la dhihi laga tegey waxaa looga tegay inaysan waajib ahayn in lagu muujiyo libayaani iljawaaz kanna waxaa loogu sheegay sunno inay tahay labada xadiisna saasaa loo jamci karaa waxaa kale culamada qaar xanaabilada ay leeyihiin nebigu markuu waayeelooga xoogaa ee uu marka ay ku istaaga markiiba uu istaaga ay ku adkaatay ayuu marka nebiga fadhigan sameeyey jalsatul istiraaxa oo jalsatul istiraaxa nebiga uma uunan samaynin cibaado ahaane ee wuxuu u sameeyey yani lil isticaana camal yani marka waxoogaa gaboobay ama hilibka uu qaaday ayaa marka nebiga uu ku nasan jiray marka qof noocaasoo oo kalea loo ogolayay qof noocaas aan ahayna looma ogola xanaabila badankood saas u ah ibnulqayim iyo laftirkiisa raggaas ayuu ku jira laakiin madhabkaas daciif bilmara maxaa yeele mar haddii nebiga ficilkiis la sheegay inay tahay oo nebiga caleyhi salaatu wasalaam ay ka sugnaatay isaga ficilka nebiga waxa u asala tashriic iyo cibaado waa ninkii dhahaaya marka ma ahan cibaado ee nebiga wuxuu ujeeday si kale oo inuu daliil keeno daliilna maaha marka madhabka imaamu shaafici ayaa raajixa meeshaas oo in jalsatul istiraaxa la sameeyo xadiidkan marka jalsatul ayuu daliil yahay marka hadii lagu yaraa maxaa kusoo arooray jalsatul xadiidkan maalik ibn xuweyr ee bukhaari oo weriyaad keenaysa wacan anas ibni malikin radia allahu canhu anas ibni malik waxaa laga wariyay ana rasuula lahi sal slam rasuulka qanata shahran bilbow dunuuday bacda rukuuci rukuucda kabacdi yadcuu isagoo habaaraayo calaa axyaain qolo min axyaai alcarab carab qolooyinkeed kamid ah qolo yani qolooyin carabta kamid ah calaa axyaain qolooyin min ay carab oo carabta qolooyinka kamid ah uma markaa dabeed tarakahu nebigu waa ka tegi muttafaqun bukhaari muslim baa xadiiskan soo saaray ricil iyo dakwaan iyo cusaye iyo waa qolada uu habaari jiro nebiga oo markay dheerin dad quraa anasii inay soo islaameen u muujiyeen nebigu quraa uu siiyey meesha layraa biiri macuuna markay maraayaan ayay dileen nebi markau maqlay marka nimankan dhagarta ay ku sameeyeen iyo rag quraa oo lalaayey aada uga xumaaday marka bil dhan ayuu nebiga qunuudi jiray salaada uu ku habaari jiray midan marka waa qunuudkan marka waxaa la yidhaha qunuutu naazila midka waxaa la yidhaha qunuutu naazila arrin muslimiinta ku timid oo xanuun badan darteed baa laga qunuudaya marka arrintan qunuudkan waa qunuutu naazila muslimiinta arrin ku timid ee xanuun badan ama abaar ha noqoto ama col ha noqdo ama eh, si eh, loo laayay meel muslimiinta lagu gumaaday oo kale in markaas gaaladii la habaaro muslimka loo duceeyo taa marka qunuutu naazilaha qunuutu naazilaha maxalkiisa intee waay bacda rukuuc xadiidkana sheegay kaanahu ra-a nabiya sala allahu alayh ali wasalam yusallii eh, ana rasuula lah sal slam qanata shahran bau qunuuday bacda arukuuci rukuuci kadib qunuutu naazila meesha lagu samaynayo waa bacda rukuuc yadcuu calaa axyaai min axyaa carabna yadcuu calaa axyaa min axyaai carabna min axyaai alcarab waxaa laga qaadanaya iyadana in la habaari karo gaalada in gaalada in la habaari karo oo weliba qolo qolo qolo magacyadooda loo sheegi karo saa lagu habaari karo ayaa laga qaadana xadiidka naaziladuna marka de waa wixii muslimiinta lasoo gudboonaada oo dhibaato ah ee markaas ummadii dhib weyn ku ah oo mashaakilkeedan oo mashaakil caama noqonayo muslimka meel walba uu ku taabanayo qunuutu naazila in loo sameeyo marka imaamka imaamku marka waa yeela aimada masaajidu way sameynayaan marka hadda imaamha laga fasax qaato iyo ama laga fasax qaato madaxweyneha waa inuu idmo iyo fiima aclamu ani ma ogi kutubtii hore aimadii hore salafka wax sheega ani ma ogi fiima aclamu hadday jiraan qofkii yaqaan unbaa markaas sheega inaan intaan ogahay salafka ma ku arag qunuudka imaamka amraayo kuma an arag saa darteed marka midda kale awdaacda muslimiinta ay ku jiraan unbaa mar walba layaa loo fiirina awdaac xanuun badan hadday ku jiraan waa la qunuudaya muddaa la qunuuda marka dambena waa layska dhaafaya dad muslimiin hadii waqtiyadanas aan ku jirno kale meelo muslimiinta laysaga gumaadaayo oo weliba masaajida intihaag lagu sameynaayo oo xurumaadka muslimiinta la baabi-inayo intihaag lagu sameynaayo in gaaladii la xabaaro de wax lagu diidaa meesha ma yaalo haddaan hadda la habaarin goormaa la xabaara gaalada marka xadiidkan waa kan marka qunuutu naazilaha ayuu ka hadla naazilada wali axmeda wadaara qutni imaam axmed waxaa usugnaaday daara qutni naxwuhu xadiidkan oo kale min wajhin aakhara wej kale wazaada wuxuu ku daray imaam axmed daara qudni waxay ku dareen fa amaa fi subxi subaxase yani daara qudni wuxuu ku daray fa amaa fi subxi subaxa salaada subax falam yazal kama unan zuuli nebiga yaqnutu inuu qunuudayo xataa faaraqa dunya ilaa dunyadaba faaruqay ee uu ka tegayo ou dhintay kan kalan ku iyo kan kale wa ana nabiya sal allahu alayh ali wasalama nebiga kaana wuxuu ahaa laa yaqnutu midaan qunuudin ilaa idaa dacaa liqawmin inuu qolo u duceynayo maahani ow amase dacaa calaa qawmin qolo inuu habaanayo xadiistan ufiirsa kii hore subax ayuu sheegay ilaa uu ka dhintay nebiga salaad subax waa qunuudi jiray midkan dambe muxuu sheegay kaana laa yaqnutu ma qunuudi jirin nebiga ilaa idaa dacaa liqawmin hadduu dad u duceynayo maahani aw dacaa calaa qawmin ama qolo uu habaanayo صaxaxahu ibnu khuseyma xadiidkan ibnu khuseyma saxeexeela waana saxeex wa can sacdi bni taariq alashjaciyi radia allahu canhu qaal qultu waxaan idhi liabii aabbahay baan waxaan ku idhi buu leeyahay taariq alashjaci oo aabbahay waxaan ku idhi yaa abati aabow inaka adiga qad sallayta khalfa rasuulillahi sal ly salam nebiga gadaashiisa adigu ku dukatay wa abiibakrin abiibakar gadaashiisaa ku dukatay wa cumara cumar baad ku dukatay gadaashiisa wa cusmaana cusmaan gadaashiisaa ku dukatay wacaliyin cali gadaashiisaa ku tukatay nin aada u nasiib badan nebiga gadaashiisu ku dukaday abubakar gadaashiisu ku dukaday cumar ku tukaday cusmaan ku daba dukaday caligu ku daba dukaday riwaayadka qaar waxay leeyiin calina waa ku daba tukatay haahunaa bilkuufa meeshaanaa cali kula daba tukato kuufa kuufaad kula daba dukatay afa kaanuu ma ahaayeen afartoodaas iyo nebiga caleyhi salaatu wasalaam yaqnutuuna kuwa qunuuda fi lfajri salaada subax salaadaas wax ma qunuudi jirin qaala waxa uu yidhi ey bunaya eyaa bunaya wiilkaygiyow muxdasin huwa isagu muxdasin shay yani diinka lagu soo daray oo aan kamid ahayn weeyaan buu yidhi rawahu lkhamsatu oo diinka kamid maaha in subaxa la qunuudo saasuu yidhi rawahu lkhamsatu shantii baa werisay xadiidkan axmed iyo iyo asxaabu sunan alarbaca ilaa abaa daawuud abu daawuud maaha abu daawuud marka laga reebo inta kale yani tirmidi nasaa ibnu maaja iyo imaam axmed aa weriyey xadiidkaas marka axaadiidtan dambe ee ka waramayso qunuudka subaxa kuwa dambena ay ka hor imaanayaan odmoodisyada daahirka inay ka hor imaanayaan maxaa iyagu marka xaalkooda oo noqona yani axaadiidtan xadiidkan anas uu werinayey nebiga kama uunan zuulin inuu qunuudayo yani fajarka xataa faariq dunya cilal badan buu leeyahay cilal ayuu leeyahay haddii marka cilalkiisa waxyaaba un kamida aan koobno ama aan kasoo koobno eh, waxay noqonaysaa awalan xadiidkan anas ee marfuuca ah eh, maa zaala rasulla rasuululahi sala allahu alayh ali wasalam yaqnut fi xataa faaraqa dunya waxaa ku jira sanadkiisa kan waxaan sheegayaa oo oo anas weli axmed wadaara qudniy uu yii sanadkiisa waxaa ku jira ciise bnu mahaan abu jacfar ciise bnu mahan abu jacfar araazi baa ku jira ninkan marka ciise bnu mahan la yiraha mutakalamun fiihi in lagu hadlay culamada isku khilaafsan yihiin ma nin xadiiskiisa la qaadan karo oo hiqa a ah miya mase waa daciif qawaaciday culimmadu leeyihi ana culimmada horan baan kasoo guurina wax kastoon soo guurina meeshaan culimmada oran kasoo guurina yani dadku qaar waxay u suureynayan masaladan in culimmadii hore o dhan ay qabtay culma niman dambe oo keliya ay diidan yihin isoo raadin ulmi ah waxaas fiirsa markaas <clears throat> ciise bnu mahan araazi waa lagu hadlay oo axmed bin xambal wuxuu yihi laysa bilqawiy abu zurca wuxuu yihi yahimu kaiiran camr bnu caliin alfallaas sheikhu lbukhaari wa waaye sayi lxifdi buu yihi ninkan waa sayi lxifdi xifdigiisu ninuu liito waay insaasana xadiidkiisa saxiix ma noqon karo ibnu xibbaan wuxuu yihi ilaa mutaabacadu ku noqon karaa mutaabacadan oo arki doona ibnu xibaan wuxuu yihi yuxadisu bilmanaakiiri can lmashaahiir culimada mashaahiirta ayuu manaakiir ka weriyay ibnu lmadini sheikh lbukhaari cali ibnu lmadini waxa uu yihi waxba yukhalitu isku dardaraa xadiiska isku daraa ibnu xajar riwaayaadkan o dhan riwaayadaanuu rajaxay oo cali ibn lmadini laba riwaaya kasoo aroortay mid waa diqo odhanaysa iyo mid odhanaysa inuu ninkan eh, takhliid uu sameeyo middan takhliidka ayuu rajaxay ibnu xajar midda kale waxa uu yihi waa daciif lianna middan waxaa werinaayo marka eh, riwaayadan ibnu xajar werinaayo cali ibnu lmadini wiilkiisaa ka werinayo cali ibnu lmadini wiilkiisaa ka weriyay laakiin midda kale ee eh, odhanaysa inay diqo ay tahay taas kale marka marjuuxa ayuu ka dhigay ibn xajar nasaa-i wuxuu yihi laysa bilqawiy ciise bn maan qawi ma xoog badn ma xoog badna xadiiskiisa sanadka marka waa kan ninkaana ku jira ciise bnu maahan layaha axaadiis taageereysa ma jirtaa mase ma jirto oo xoojin karto ninkaan soo xoojinaysa ma jirtaa intaanan u gelin waxaan rabaa inaan sheego ciise bnu maahan maadaama mukhtalafun fiihi uu yahay haddii la yiraha ka waran qaacidada ahayd aljarxu muqadamun cala tacdiil jarxigu hadii culimada nina hadduu ninka siqeeyo nina uu daciifiyo ninka daciifina hadduu la yimaado sabab jarxigiis ou fasiro qowlkiisaa la rajaxa oo la hormariya ibnu xajar wuxuu ku dhigay eh, nuqbaha macruuf waa qaacidadaas aljarxu muqadamun cala tacdiili in kaana mufasaran haddii jarxigii la fasiro saa laga hormarinaa tacdiilka laakiin haddii la yirahdo ka waran qaacidadan laysa calaa ilaaqiha hadii la yirahdo saqaaf sida laysa calaa ilaaqiha hadii la yirahdo sababtoo ah imaamu dahabi wuxuu kitaab ayuu alifay rag laysku khilaafay oo aan marka ayuu ayuu kitaab ka alifay mana qaarkoodna waa siqeeyey oo wuxuu yidhi waa waa siqaad nimankan saa darteed marka aljafcu muqadima cala tacdiil laysa calaa ilaaqihi su-aasha marka la weydiinaya waxay tahay ninkan ku jiraa kuwaas oo dahabi u tawsiiqiyey ninkaan hadda anago abu jacfarkan abu jacfar raasiya laysku hayaaye maku jiraa kuwii qaacidadan laga soo reebay maku jiraa isaga aljamcu muqadamun cala tacdiil in kaana mufasaran maku jira abu jacfar raasi jeebkiisa o marka dadko ku qaldaan taas marka eh, kuma jira ninkaan marka aljarxu muqadam cala tacdiil laysa calaa idlaaqihaa waa tahay laakiin yay ku tahay lays calaa idlaaq wixii culimmada ay ka soocaan wixii inta laysku qabtay laysku khilaafay oo culimmadu aysan jarxiga hormarinin ayaa laga soo reeba anagu mujtahidiin ma nihi sheego mayn ijtihaad saa darteed a'imadii jarxiga iyo tacdiilka waxay soo reebeen waa qaadan karna laakiin mala soo reeba ninkaan abu jacfar raazi sa kuwaas way ku jiraa taas waa mid dhinacaas taas uga baxa shawaahidda xadiidkan loo keeno bal inay taageeraysa feeri shaahidka koowaad waxaa weriyey waxaa weeyaan jacfar bnu mihraan can cabdilwaaris can camri bni cubayd can ilxasan can anas sallaytu maca rasuulillahi nebigaan la dukaday falam yazal yaqnutu fii salaati alghadaati xataa faaraqtuhu nebigaan la dukaday ilaa aan faaruqay waa qunuudi jiray subax kan riwaayadan hadda ciise bnu mihraan kuma jiro ma lagu xoojin karo laguma xoojin karo sababta waa maxay camr bnu cubayd aa ku jira camr bnu cubayd mataqaanaa waa camr bni cubayd ibni bab muqadamada muslim uu ku yaalaa nin kadaabu ah camr bnu cubayd waxaan arkay kadaabu ahaa camr bn cubayd waa ninkii yiri waayo waa nin kadaabo weli mubtadicu ahaa xadiidkii ibnu mascuud ninkii yiri waayo ee qadarka ka sheekeynaya qofka wuxuu noqon doona saciid iyo shaqi waa loo qoraa ninka waxaa laga yaaba inuu camal fiican samaysto kitaabkiisii wixii loogu qoro uu ka hormaro camal xun uu sameeyo u ku dhinto naarta uu ku gala saas xadiiska arbiciinka ku jira oo ina axadakum yujmacu khalquhu fii badni ummihi ayuu wuxuu yidhi xadiidkan qadarku isagu inkiraa moogtaha camr bn cubayd markaasuu yidhi haddii aan ka maqli lahay xadiidkan acmash lakadabtu waa beeni lahay maanad sheegeen dheela haddaan ka maqli lahay yidhi zayd ibnu wahab isna sidoo kale waa beeni lahay haddaan ka maqli lahay cabdullahi bni mascuud waxaan dhehi lahay ma xafidin xadiidkan sidii oo ahaa uma soo xifdin inaan dhehi lahay haddaan nebiga ka maqli lahay kama yeelay ilaahay haddaan ka maqli lahayna laqultu waxaan dhihi lahay ma haakada akhadta calaya almiisaaq ballanta anisaan igama qaadinaan dhihi lahay zahabiyaa sheega siyar aclaami nubalaagy ku taala siyar aclaami nubala ayay ku taalla masalo lagu qoslama masalo khatiir ah axaadiista rasuulka ku jees jeesa oo saas u gelayacamr bnu cubayd wuxuu ah nin aad u xun ah aad maaha culamaa ishaysa maaha yani culamaa ishaysa keliya in aad xaq oo idinkaga taga ma fiicno yani shayga baailkaa dadaa hogaami jiray baailkan waa inaad dadka kale ka taqaano camr bni cubayd siiradiisa nin ammaanay kuma jiran dadka dadka waxaa khaldi jiray umarada qaarkood qalday dadka madaxda qaar u qaldi jiray masaajidku intuu soo galo sidii loo camalo intuu istaago nin khushuuc badanaa loo malay jiray markaasay ku khaldameen dad badan markaasaa culamada qaar waxay dhihi jireen labukaa-u camr bni cubayd labaxiku ayuub axabu ilaya min bukaa camr bni cubayd ayub ibnu abi tamiima qosalkiisa ayga khayr badan ooyinka camr bni cubayd isweysiina beentiisa marka nin axaadiista rasuulka saan ugu dhiirana ooyintiis maxay noqona axaadiista rasuulka ku dhiiranaya sala allahu aleyh waali wasalam marka camr bni cubayd muslim baa saxiix muslimka muqadamadiisa ku sheegay inuu daciif yahay oo weliba baana u nisbeeyey waxma xoojin kara marka riwaayo oo camr bni cubayd ku jiro waxma xoojin kara ibnu xajara sheegaya marka camr bnu cubayd inuu ku jiro xadiidkan talkiiska ha laga akriyo talkiis lxabiir ayb waxaa kale shaahidka kale wuxuu yahay shaahidka kale waxau noqonaa khulayd ibnu daclaj riwaaye uu werinayo khulayd ibnu daclaj can qataadata can anas riwaaye uu werinayo lagu xoojiye kaas isaguna marka khulayd riwaayadiisaas imaamu dahabi khulaydka wuxuu ka yidhi caddahu daara qudniyu min almatruukiin matruuq waa isaga matruuqna wax laguma xoojiyo min almatruukiina lagu tiriyey fiiri waxaa sheegay turkumani kitaabkiisa aljawhar naqiy nacam waana daciifiye weliba ibnu ljawzi kitaabkiisa marka alcilal lmutanaahiya wuxuu ku sheegay taxqiiqa iyo cilal mutanaahiya labadaba wuxuu ku sheegay ana hada alxadiida laa yasixu xadiidkan inuusa ansaxayni abu jacfarkii hore u daciifiyey abu jacfarka hore una ku cileeyo ku daciifiyo imaamu zahbi miisaanlictidaalka khulaydkan markuu u tarjamayo wuxuu yidhi khulaydkan yuqaalu abuu cumara layraa basriyun nazla alqudsa xasanuu ka wariya iyo jamaaca isagana nufeyli abuu tawba ka wariyaan dacafahu axmed wa yaxyaa ayaa daciifiyeen nasaa-i wuxuu yidhi laysa bihiqatin abuu xaatim wuxuu yidhi saalixun laysa bilmatiin ibnu cadiy caamatu xadiisihi wuxuu sheegay taabacahu caleyhi hayruhu wixii aan laakiin lagu raacin dib waxay noqona marka khuleyd ibnu daclaj marka daara qudni matruukiintaas uu ku daray isaguna matruuk marka mak ma noqonayo qof eh, eh, wax laguma xoojin karo shaahidka saddexaad waa dariiqu dinaar bni cabdillaahi ariiqu dinaar bni cabdillaahi marka maalinka dambaan dhamaystiri